صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحaaبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku jirnaa baabu الزakاة waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu زakاةi الdahabi والفiضة baabkana wuxuu ku saabsan yahay sida looga zakeynayo dahabka iyo fidada dahab iyo fidadu waa laba maado oo ka mid a ah maadada jinsiga dhagxaanta ah haddana macdanta ee loo isticmaalo ujeedooyin iyo siyaabo kala duwan waana maado ilaa waktiga hadda aan joogno qiimo iyo saldhig weyna u ah un dhaqaqaaqa dhaqaaliya ganacsiga dunida ilaa waa dhowna dawladaha qiimaha lacagtooda uu ku salaysnaan jiray hadba inta dahab damaanadan soo noqonina laga hayo dahabka isticmaalkiisa ay zakadu ku waajibayso laba nooc labadaba uu noqon karaa dahab lacag ahaana oo siday ahaan jirtay dahabka iyo fidlada aan leeyahay dirham iyo dinaarka ay ahaan jirtay iyo mid loo isticmaalayo hadaf iyo qarab iyo ujeedo ka duwan oo aan lacag ahayn labadaba dahabka iyo fidada zakadu waa ku waajibtaa isticmaalaadka la isticmaalo dahabka iyo fidadu marna lacag bay ahaayeen oo dirham iyo dinaar bay ahaayeen wasfi iyo sife iyo xukun gaar macno macnay leeyihiin marna waynu soo marnay isticmaalaad kale inay lahaayeeno oo waxaan soo marnay awaanida baabkeedii markaan soo maraynay inaan waxna lagu cabin waxna lagu cunin taa waxaad ka garaatay iyagoo weelalaa la isticmaali jiray oo liziinati baa mararka qaarkood loo isticmaalaa ama wax meel lagu sharxo lagu qurxiyey ha noqdaan ama ha noqdaan dharka iyo dumarku waxay xiranayaan inkastoo hadda lafteeda raggiina ku biiray qaybo kamida ay labiskii dumarka iyo dahabka iyo faraadka iyo dhaga naga xiranayaan oo baabkan akhirkiisa insha allahu tacaala baan zakaatlxuriyi ugu tegi doonaa iyo waxay ku qaadeyna shaaficiyadu ka yihahdeen raxmat ullaahi calayhim jamiica haddaba dahabka iyo fidadu bidaatihi ma aad yeelato ayay zaka ugu waajibtaa waayo waa maal iyo hanti rasmi ah iyadaasaana lagu fasiraa qowlahu tacaala fi suurati tawba wاladiina yaknizuuna adahaba wاlfidata walaa yunfiquunahaa fii sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukaa biha jibaahum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanastum lianfusikum laciqaawa ee qofkii zakadooda bixin waaya marka dahabka iyo fidada dadka intay kaydsadaan hanti iyo maal ay u noqoto een jidka ilaahayna ku bixinaynin zakana aan ka bixinaynin cadaab bay leeyihiin baa la yidhi aayadda qur-aanku hadaba dahaba walfidata markay tiri ma kala qaadin ma lacag ba mise wax kale weeye ma kala qaadin nabigana alayh salaatu wasalaam xadiidkii imaam muslim iyo keyrkii warinayeen abi hurayra markuu cuquubada maanicu zakaa qofka diiday ka hadlayay xoolaha nool markuu kasoo sheekeeyey ancaamtii mawaashidii wuxuu ku xujisiiyey lacagah oo yihi waa min saaxibi dahabin walaa fidatin ma jira qof dahab iyo fida yeesha oo xaqii lagu lahaa iyo zakada aan bixinin ilaa jaaa yawma alqiyaama idaa ji kaana yawma alqiyaamati sufixat lahu safaaix birabal balaaran baa looga dhigayaa oo tii aayaddu tilmaamaysay tafsiirkeedii ah markaasaa lagu gubayaabuu nabigu alay salaam yihi kontan kun oo sano marka man malaka ninkii milkiya buu yihi mualifku min adahabi waalfidati dahabka iyo fidada nisaaban nisaab iyo qadar zaka gaara qofkii milkiya xawlan sanadna milkigiisa ay ku jirto lazimathu zakaatu zakadaa ku waajibaysa wa nisaabu dahabi cishruuna mihqaalan marka koowaad qofka milkinaya saynu soo marnay waa inuu qof xor oo m xor oo muslimaya marka labaad dahabka iyo fidadu waa inay nisaabkii iyo qadarkii zakagalka gaaraan si uu xawlkii iyo wareegii sanadka ugu bilowdo marka saddexaadna iyagoo nisaabkii dhan waa inuu sanadkii u dhammaado intaa marka la helo lazimathu zakaatu zakaa waajibku ah intaa marka lagu yihaahdo dabaabkaa laba mas'alo unbaa kugu hari imise weeye nisaabku imisaase waajibiga inaan bixiyo masalada koobaad wuxuu ku yihi wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal weeye ama labaatan dinaar weeye dinaar iyo mihqaal laba erayo isku macno iyo maqsuud looga jeeda wey haddii lagu yihahdo cishruuna dinaaran iyo haddii cishruuna mihqaalan lagu yihaahdo waa laba magac dinaarka iyo mihqaalku oo lacagta dahabkii ay lahaan jirtay wa nisaabu lfidati wa zakaatuhu zakadiisana nisfu mihqaalin dinaar nuski weeye labaatankii markii lagu yidhaahdo nus baa ka waajibaya de labaatankii halkii halkaa nuskii baa waajibaya marka nus dinaar baa ku waajibaya labaatankii kastaba si kale haddaad u tidhaahdo un fidadun buu dhigmi doonaa qiimay lahaan jira saan ka hadli doono fidadana waa nisaabu lfidati fidada nisaabkeeduna mi miataa dirhamin laba boqol oo dirham oo khaalisatin saafia wey waa markay lacag tahay wa zakaatuhu zakadiisuna hamsata daraahima waa shan dirham khaalisatin oo saafiya walaa zakaata zaka laguma laha fii maa duna daalika intaa wixii ka yar wixii dahab ee labaatan dinaar ka yar ama fida ee laba boqol oo dirham ka yar laguma laha wa tajibu waa waajibtaa fii maa zaada wixii nisaabka ka badan cala nisaabi ka badanna bixisaabihi inta qiyaastiisa ku aadan ayay ku waajibtaa halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ku sheegay dhowr masalo masalada koobaad dahabka labaatan misqaal wey ama labaatan dinaar fidadana laba boqol oo dirham weye marka laga hadlayo dahabka iyo fidada xilligaas marka koobaad lacag bay ahaayeen oo masale wax ka tilmaami doono marka labaadna labada boqoli waxay u dhigmaysay labaatanka dinaar bay u dhigmi jirtay oo haddii aad aragta baabu kitaabi xuduud iyo baabu sariqa markaan tagno nisaabka lagu goynaya qofka sariqada baa waxaa lagu leeyahay waa inuu rubuucu dinaari yahay dinaar rubucii ama afar dirham uu yahay dinaarkii baa wuxuu u dhigmi jiray labiyo toban dirham mararka qaarkoodna toban ilaa labiyo toban buu u dhexayn jiray walidaalika rubcii mar waxaa lagu leeyahay afar mar waxaa lagu leeyahay saddex hadba ruwaadu xilliga la joogay isbedbedelkii sicilka iyo sarifku ahaa haddaba culimadu waxay ka hadleen dahabka iyo fidadu ayaamaha horta asal ah un xiwaar iyo khilaaf badan baa jira wasaxiixu dahabka asal fidada labadeeda boqolna waa qiimihii labaatanka dinaari ay joogeen sidaasayna tilmaamayaan riwaayaad badan saasaana tacriilaadka raajixa inuu dahab ku asal yahay markii lacag ahaan iyo mwasan ahaan nisaab ahaan la qiimeynayo masalada labaad ay kusaab saabtaabanaysa waxaa weeye hadda dahab lacag oo dinaar iyo misqaarihi ma jiro lama isticmaalo sidee maxaa lagu qiimeynayaa waxaa lagu qiimeynayaa miisaankoodii oo labaatankii dinaar waagii hore de dinaar ahaan iyo tiraa la isticmaali jiray laakiin tiradaa inta badan culayska iyo miisaanku waa isu dheelli jirnaan jirnay daraahimta mase jirin sida hadda qalabka wax lagu miisaamo ilaa santiyada sheegaya wax saa daqiiqu u ah ma jirin waa isu dhowdhowaan jireen culimada muslimiintu zamaankan dambe gaar ahaan markii isbedelka lacaguhu bilowday ilaan lacagtu markii hore waxay ahaan jirtay dahab iyo fido dirham iyo dinaar bay ahayd waxaa batay isticmaalkii iyo dhaabaqaaqii dhaqaalaha iyo ganacsiga batay dahabkii la helayey ee lacagta laga dhigayey baa isweydaarsigii baahida dabooli waayey markaa waxaa soo baxday lacag macdan ah oo magaceeda fuqahadeena iyo kutubta aad ku arkayso la dhihi jiray alfuluus alfulus waxay ahayd wax sidii dirhamkii iyo dinaarkii loo sameeyey laakiin macdan ah oo hadda innaga shilimaadka aan haysano oo kaleeta markay muddo la joogay ganacsigiina uu noqday meelo badan in loo safro lacagigtii fuluusta ahayd ee macdanka ahaydna wagoora dahabka iyo fidadu lacag qiimo badan oo wax yari wax badan kuu gooyay ahaan jirtay markii waxoogay qiimo dhac badan yimid dhulkiina waxoogay maamulkii dawladuhu intuu yar daciifay waxoogay jidadgooyi iyo ay yimaadeen waxoogay burcad oo meelaha dhexdaa ku baarata dadka ay bilowdeen baa laba sababoodba lacagtii in la qaadaay culays iyo dhib badan ka yimid mar weye wixii way barabaran tahay oo dee jawaano shilimada sidaad u qaadeed u rartaba lacagtiina markay qiimo dhacda way farabadataa oo wixii wax wakti badan ku anfaca jeeb lagu qaadan jiray hadda lacagaha qaarkood ee de waxaad maanta ku qadayn lahayd baa jeebku soo buurmi iyadoo waraaqa soma arag iyadoo shilimaada qaada hadii lagu yihahdo ka hor maanta kun shilin oo kenya oo shilin shilin hadii lagu dhiibo dee waditaankoodaaba cadaaba ninkii raba inuu badeecad soo gato oo ganacsado oo halkaa dhul ka gado halkaa alaab ka soo dejiyana qaaditaankii wuu cuslaaday waxaa labada timid wadooyinkiina cabsi bay noqdeen barnaamijkaa wuxuu isu bedelay waxa taariikhda la dhihi jiray assaftaja saftajadu waa asalka sheegaga haddaan isticmaalno oo kaleeto wey waxay ahaan jirtay warqad ninka halkan lacagi u taallo wuxuu raadin jiray wadanku u socdo nin ganacsado ahoo halkaa ay lacagi u taalloo meelahan jooga markaasuu waraaq u qori jiray lacagtaydaa qaado ana xaggaan tegi oo lacagtaadaan qaadan warqaddaas baa markii hore isticmaalkeedii waxaa dhexda kaga soo biiray wax inagu hadda wax mustanadaadka carabiga lagu yidhaahda la isticmaalo innagana waraaqahee injidoo kaleetiye dawladdu ay bixisaanu isticmaali jiray nin baa nin warqadii ka qaatay lacagtiisii inuu siiye taana isagu leeyahay dhexda wuxuu ka helayaa nin ganacsado ah alaabtii buu dhexda ka soo helayaa mid xaggii usii socdau ka qaadan warqadiina ku wareejin si kaasii warqadaa intuu qaato meeshiibu u socdaaye lacagtiisa xag uga qaato marka warqadda ninka wataay ninkii hore la siiyey ma aha waxaa bilaabatay haddaba magacaah laga daayo ninka warqadan wataha la yidhaahdo si hadhow xaggiisii dhaxda marka lagu kala bedesho ayna dhibaato imanin arrintaasaa waxaa la yaqaanaa fiqiga curfiga fuqahadeena iyo kutubtu assaftaja baa la dhihi jiray saasaa warqadihii waxaa batay marka warqadii sidaa ahayd ee wareegeysay baa badatay halkaa waxaa ka timid fikradda ahayd lacagahan maama warqad u bedelo markii hore warqadaha lacagta loo bedelay nidaamyadii iyo maamuladii jiray xilligii dambe gaaraanka galbeedku yimaadeen bay soo badatay baahidaa markay timid dawladihii waxaa shardi looga dhigay damaanad dahaba inay ka taalo ujeedadu damaanad dahabana ma ahayne dalalkan dunida masaakiinta ah dahabkoodii hantidoodu reer galbeedku inay daldashaan bay ahayd weligoodna dahab damaanad loo qaaday oo soo noqday lama arag dahabkii umamkan faqiirka ah, xagga khaanadaha lagu wada shutay marka markii la dhamaystay dahabkiina waxaa la yihi waxba dahab intaa lama wadi kare wadan wadan balbaariyoga dhaqaalihiisa lacagtiisu qiimaha ku yeelato waa markii dahabkii la dhamaystay dadkii la caydayay hadda waaya saan dhahna dahabkii laga yida noo soo celiya maya maya mar baa dhaqaalo burbur idinku dhici karaa adugu gacanta way ka baxday laakiin si kusoo noqon doono lama yaqaan arrintaasi unbaa wejiyada iyo furuucdan badan yeelatay ee lacagahan isticmaallaha haddaba lacagta warqadii markay timid culimada muslimiintu ismaandhaaf badan baa dhex maray war waxaan ilma xooli iyo maalba mise waa badeecad iyo dhab marka koobaadi lacagahani waagu hore muran baa ka jiray hadda laakiin murankii waa iska dhammaaday lacagtani booskii dirhamkii iyo diinaarkay joogtaa hal sabab baana asaas inaad tiraahdo lacag maxaa la yidhaahdaa sidaba lacag maxaa la yidhaahdaa lacagta waxay yidhahdaan saddex qodob baa asaas u ah markii waxaani lacag noqonayo markuu waxaani lacag noqonayo saddex tilmaamood inuu yeesho wey tilmaamta koowaad waxay yidhaahdaan wixii dan la kala galo waxa lagu qiimeeyo wy guri baad iga jebisay maxaan kugu leehay gaari baad iga jebisay labadan gaari ayamaa qiimo badan imise isdheer yihiin lacag baa lagu ogaadaa gaarigan gaarigan intuu dheri haddaad ogaato waxaad udhihi kan beeciisi waa imise kana beeciisi waa imise marka beecana waxaa lagu jaangooyaa lacagaha saa darteed waxa wax lagu kala iibsaday ee wasaaidka waxa la kala gadanayo xiriiriyaha dhexeeyana waa waa inay noqotaa laba wixii dan la kala gala waxa lagu qiimeeya lagu jaangooya ay noqotaa saddex wax la isku og yahay oo sidaa loo aqoonsan yahayna waa inay noqotaa saddexdaa haddii la helo asaman baa la yidhaahdaa lacag saddexdaa sifa asaas ah saddexdii sifa lacagahan waa laga helay laakiin dahabkii iyo fidadii farqi baa udhexeeya farqiga udhexeeya waxaa weeye dahabkii dirhamka iyo diinaarkuna bidaatihim sidooday maal u yihiin oo hadday lacagnimada ka baxaan si kale un baa dab loogu ceshan oo hanti iyo wax kalaa laga samaysan waa hanti ad haysato waraaqahan laakiin dawladdu haddii ay ka baxdo lacag kala samaysato hadee qashinka banaanka yaalli iyo qashin qubka lagu darayo marka waktigeed u dhammaado kama duwana iyada bidaatiha lacagahan haysanaaye maal uma aha waxay maal u tahay inta curfiga iyo ictiraafka uu jiro haddii maanta kenya lacagta la bedelo muddana loo qabto lacagtii kale in lasoo xareeyo muddadii hadday dhammaato adigana guriga ay kuu taallo maxay kuu tari qashin weya markaas dahabkan laakiin haddii lacagnimadii uu ka baxo xoole iyo hanti raasamaala wey arrintaa farqigaasaa wuxuu dheliyey khilaaf iyo dood war waxani waa waraaqo weeye haddii beri ictiraafka aan ah dhammaanteed ama qaybo kamida ah tobanka iyo kontonka iyo lagala noqdo de qashinka waxba ma doolise iyo waxyaabaha waraaqaha toiletka lala aadaya waxba dhaanto xoola ma aha ictiraafkaasay wax ku tahay dahabka iyo fudlawna bidaatihim bay xoola ahaayeen laakiin khilaafka waa iska soo dhammaadayo iyada laftooda waxay yeelatay xeerar marka laga baxayo in la bedelaa in wakti la siiyaa inay ka noqotaa ifaadkii lacagnimadana iyadaa yeelatay inta haddaad ogaato waxaan su-aasha isweydiinaynaa ay noqonaysaa nisaabkii lacagahan xaggee baan u celinaynaa ma dirhamka mise dinaarka maa jawaabta hore soo bixinay waxay ahayd dahabkaa asal ah wabittaali waxaa automatic noqonaysa waxaynu u noqonaynaa nisaabkii dahabka nisaab u noqonaya waxalaalay wixii axkaamu dahab ay lahayd oo ribo leh oo axkaamu duyuun leh oo zakaad leh dhammaan axkaamu dirham bay qaadanaysaa ribadana waa gelaysaa axkaamtii lacagahana way qaadanaysaa nisaabkana dahab baynuu celin dahabka nisaabka hadda daraahideli dinaar ma jire seen ku ogaanaynaa dahabkii dinaarkii labaatanka dinaar baanu miisaan garaamyo u bedelaynaa inta garaam ay noqoto baynu wax walba ku jaangoynaynaa garaamkibay culimmadu waxay ku dhaqaaqeen mataaxibta oo dhan baa lagu dhaqaaqay dunida dacalaheeda nin walba wuxuu raadiyey rag badan baa wax ka qoray nin walba wuxuu raadiyey bal muxuu taariikh ahaan mataaxibta laga heli karaa dinaara yaalla labaatan soo qaad wakti markuu ka soo wareego ama wax qashin iyo laka baafuula ama way cunantaayoo waxbaa ka dhacoo ka dhacta waxbaa cunma oo arteen ay u cunmaan siday xeerarkay mareen iyo daryeelkana waa kala duwan yahay culimadu haddaba markay dhex yaaceen ninba labaatankan qabo isku miisaan labaatan kale qaad isku miisaan labaatankan kale qaad isku miisaan dadku waxyaabahay heleen way kala miisaanka duwanaadeen waxay u dhexeeyeen miisaanadu siddeetan ilaa sagaashan garaam kuwa ugu badnaana sagaashan sideetan iyo sagaal garaan bay isku noqdeen labaatankii kuwa ugu hooseeyena sideetan sideetan iyo kow garaan bay isku noqdeen culimadu khayran waxay u bateen inay yidhaahdaan sideetan iyo sagaashan dhexdhexaadkooda wixii afragekooda sideetan iyo shan aan ka dhigno kuwa sideetan iyo sideetan iyo kow yirina aan kor uga kacno kuwa sagaashan sideetan iyo sagaal yirina aynu hoos uga dhacno dhexda aynu isugu nimaadno oo halka dhexdhexaadkii amay afrajka yihaahdaan siddeetan iyo shan garam oo dahaba wixii gooya bay lacagii ku zaka gashaa wey waxaa la wixii lacaga ama lacag usoo kugu dambeeya sida curuudu tijaara siddeetan iyo shan garam oo dahaba wixii gooya dahabkii laftiisu waa kee dahabkii hadda markii sinaacada uu galay innaga waxa u badanan kala macaamilo waa dahabka suuqyadeena lagu gado waana dahabka xaragada iyo xirashada u samaysan asal ahaan dumarka raggii marmarka qaarkood haba ku khaldamaan oo nin dhalinyaro waxoogay faraatii iska wata oo waxoogay yarsubqaday hadal la arkeen sidee dahabku waa nooce dahabku waa noocyo badanya dahabka marka la samaynayo hadba sida loo nuxur bixiyo bay ku xiran tahay dahabku intaan aqaano wuxuu udhaxeeyaa sagaal digrii iyo sagaal iyo sagaashan digrii buu udhaxeeya dahabyada la sameeyo sagaal iyo sagaashanka iyo wixii la yihahda sideetan iyo toddobaatan iyo gaara adahab lmalaki baa la yihahdaa ama royal gold la yihahdaa isaga waa weynaya boqortooye iyo unbaaxirto oo kaasi dee faraatigiisu konton kun oo dollar iyo boqol kun oo dollar wey uu faraatigiisu gaarayaa kaasi wax dadku ay wada gaadi karaan oo wada heli karaan maaha midna waa ka aada rakhiis kaba ahoo dahabnimadiisa mararka dambe nuxurkii laga qaado shaki gelayo kan sagaal digrii iyo tobanka iyo kow iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka oo ka suuqyada yurub ee caadiga a ah yaalla u badan dahabka macquulka ee mutawasitkiisu waa sideed iyo toban kow iyo labaatan hadda carabigu waxay ku dhahayaan ciyaar waa nooca hadda nafaqadiisa dahabka garaa garaado ay u sameeyeen way marka waxaa u mutadaawalsan uguna badan garaadihiisu kuwa ay yihiin sideed iyo toban kow iyo labaatan xaddaasaa la qiimeynaya dahabka la qiimeynaya waa ke waa ka cusub ka gacan labaadkaa maaha markii lacagta dahab maxay goysaa laleeyahay dahabka cusub wey dahabka lasoo isticmaalay maaha wax walbana markuu cusub yahay iyo markuu mustacmal yahay waa kala duwan yahay haddaba sideetan iyo shan garaam oo dahab oo cusub oo kuwan garaamahooda sideed iyo toban kow iyo labaatanka eriyada yahayah lacagta goysa baa zaka gasha dahabka qiimihiisu kor hadduu kacana nisaabkii lacagtu kor buu uki ula kici hadduu hoos u dhacana nisaabkii lacagtu hoos buu ula dhici halkaa qiimo marka la yihahda lacagaha adduunka yaallo o dhan isku awood bay noqon tiro isku mid noqon maayaan laakiin taya ahaan wixii siddeetan iyo shan garaam shilinkiya ka gooya haddaad la dollar ku sarifto waxay u noqon inta dollar ka goysa siddeetan iyo shan lacag isku awood ama isku taya ah tiradu muhim ma aha marka halkaa waxaa muhima tayada saas darteed markii aada rabto waxoola ay ku soo galaan nisaab ma gaareen maalinkan baad suuqa tegi ood soo qiimeyn an maalmaha markii igu dambeysay afar kun iyo hal boqol iyo konton ilaa afar kun iyo laba boqol buu garaamkii maray haddaba yaa noogu dhuftay siddeetan iyo shan garaam haddaba afar kun iyo laba boqol ku dhufatay misay noqon sideed afar lagu dhuftay soddon iyo laba saddex boqol labaatan kun siddeetan haddii lagu dhufan lahaa saddex boqol iyo labaatan bay noqon lahayd boqol boqolka markaan maana ku darin saddex boqol iyo saddex boqol afartan iyo kontan iyo toddobana waa la sheegaya soo ma saddex boqol kontan iyo toddoba kun qiyaasta meelahaas bay lacagta wadankan kenya hadda aan joogno hal xilligan uu marayaa nisaabkeeda zakada ay ku gasho aakhiru sanihi markii la gaaro xoolihii waa xisaabi xilligaa qiimaha jooga nisaabkii ma dhan yihiin mise ma dhano hadday dhan yihiin zakaad ka bixin intaa haddaan intaa kaga gudbo wixii intaa ka badan de idinkaaba kolkolle sariya mobeyladiina haystee un qawaacidda intaa u tixraacdaan dee maanta kadib su-aalaha zakada suuqaha naga soo weydiinina waa imisa nisaabku iyo sidee baa loogu dhigtaa in nisaab la bixin maa idinku dhamaystiro dahabka nisfu midqaalin baad bixin boqol kiiba imise udhibmaan labaatankii markii la bixiya nus so rub dhinac waa ka rubuc rubuc lcushri soo ma labaatankii maxaa u tobana laba labadii maxaa u rubuca nus baa u rubuca boqolley markaad u bedasho two pointy five boqol kiiba laba iyo barbe boqolkiiba laba iyo bar baa lagaa rabaa labaatankii nus baa lagaa rabaa labaatankii kalena hal bay isku noqdeen afart afartan way afartankii kalena waa laba labaatankii oo nusa ku dara imisay noqotay boqolkii boqolkii iyo bar bay noqotay waayo waa shan labaatanaad waa shan nus shan nus imise wey laba iyo bar wey boqolkiiba laba iyo badh baa waajibaysa marka boqolkiiba laba iyo badhkaas nisaabkii sideetan iyo shantaa garaam een kasoo sheekeynay baad xisaabi qiimaha intay ka joogaan baad ku dhufan lacagtaadu intaa ma gaadhay baad leedahay haddii ay gaadhay waxaa weeye two pointy five percenti baad ku dhufan inta kuu soo baxdaad bixin kunkii labaatan iyo shan bay noqon tobankii kunna laba boqol iyo konton bay tegi saas ma boqolkii kunna imisay tegi laba kun iyo shan boqol saan baad kusii wadi marka sidaa un u bixin lacagta masaajida saasaa loo bixinayaa wa nisaabu lfidati miyata dirhamin khaalisatin wa zakaatuhu khamsata daraahima khaalisa boqol kiiba laba iyo bad inay tahay labada boqol ee dirham boqolkii laba iyo bad boqolkana laba iyo bad isku dara misay noqon hamsata daraahima khaalisatan inay isu dhiganta boqol kiiba laba iyo bar tahay labadaba sooma aragtaan tani boqol kiiba laba iyo bad wey wixii lacag oo dhan ama lacag kusoo horsadee xoolihiisi iyo xisaabtiisi iyo zakadiisu lacag ay noqoto walaa zakata fi ma duna dalika intaa ka yar zaka laguma laha nabig ala sl isagoo horay u yidhi laysa fi maa duna hamsi awaaqin min ariqa min alwariqi in sadqa fido shan luqiyadood ka yar zaka laguma laha alwuqiyatu hadii lagu yihahda curfiga axaadiista iyo culimadeenii hore wuqiyadii waa afartan dirham wey shan afartan ku dhuf waa ims laba boqol soo maa waxaan idhi laba boqoloo dirham bay fidadu ku zaka gashaa si kale haddaan idhaahna shan luuqiyadood bay ku zaka gashaa shan afartan lagu dhuftay labadii boqol waa isla meeshina sooma oo daqaad iyo jidun baynu nii natiija waaxida wey haddaan idhaahna laysa fii maa duuna khamsi awaaqin sadaqa shan luuqiyadood wixii ka yar sadaqa iyo zaka laguma laha si kale haddaan u dhahna waxaynu nihi laba boqol oo dirham wixii ka yar zaka laguma laha baa nihi natiijadii xisaabta waaxida wey watajibu way waajibtaa zakadu fii maa zaada cala nisaabi wixii ka batana bixisaabihi wixii xisaab ku soo aaday zakada dahabku kii xoolahoo kale maaha hal shilin oo dheer lagu cafin maayo waxaa laalay wixii nisaabkaa dheeraada isna boqol kiiba laba iyo barubaad ka bixin hadday boqol kale ku darmato fidadii shantii noqon maysa todoba mar bay noqon hadday afar boqol noqotana toban bay noqon dahabkii haddii uu noqdo soddon misqaal hadduu noqdo nus iyo kaa nuskii baa lagu sii yeelan oo <clears throat> afar meelood saddex dinaarka intiisii baa lagu yeelanayaa haddii wax kuu soo kordho boqol kiiba laba iyo bar unbaad ku dhufan ba intaad haysato awqaas waxa la yidhaahdo intaa iyo intaa inta udhaxaysa waa cafiskii xoolaha nool oo kaleeto lacagtu ma laha watajibu fi ma zaada cala nisaabi bixisaabihi nabigaana sheegay sala allahu alayhi waalihi wasalam oo horay uu yihi xisaabtiisaa qof walba laga bixinaya wixii intaa dheer xisaabka bixisaabihi famaa zaada fa bixisaabihi waa lafdiga nabig sal l slam sawaaun fii dalika waxaa isku mid ah dahabka iyo fidada almadruubu ka la garaacay ee lacagta laga dhigay wasabaa'iku midka waaweyn isku xiran oo hataa ama sidii bir dheera ah ama waaweynan laga shaqaynin weli iyo wlxuliy lmucaddu listicmaali muxarami aw makruuhi aw liqinyati wakadalik waxaa lamid oo kale alxuliyu kuwa la isku qurxiyo almucaddu loo diyaariyey listicmaali muxaramin isticmaal xaraam si xaraana in loo isticmaalo baana rag baa loo sameeyey raggana xaraam buu ka ahaa waanan soo marnay ama guri sharaxaad baa loo sameeyey oo cinda fuqahaaina xaraam ah ama suxuun iyo koobab iyo qaadooyin iyo baa laga dhigtay oo binasi xaraam ku ah in lasaa loo isticmaalo ama dadu adugu adna dahab weligaa ma aragtay bay dadna ka taagan tahay dadna guryaha marka ay dhistaan xamaamyada iyo qolalka jiibka iyo sarirta madaxeeda iyo bay dahab ka dhigtaan waxaana wax cusub ma ahan ay wax jiri jiray wey walidaalika dowladdii faris ee pershianka markii la jebiyey ciraaq haysan jirtay ciidankii jebiyeena sacd ibn abi waqaas uu hogaaminaya radi allahu canhu wa ardaahu ilaa lixdan riti oo dahab uu soo raray oo gurigii adaygooda uu deganaa in uu dumi ka dumiyey guriga xataa qaybo wuxuu ku qaybsanaa dahab waa dibiye awr buu kusoo raray ragkuu isugu soo xiray madiinuu uusoo diray waa hogaanka muslimiinta iyo cumar ay joogeen radi allahu canhu ardaah cumar baa loo keenay afartan lixdan awr oo dahab keliya saaran yahay oo sanka isku haysa meeshii baa lagu soo daadiyey hade ninka ciraaq jooga intaasoo dahaba isa soo dhaafiyey cumar baa wuxuu yihi wallahi aad waa niman la yaab leh waxaan oo dahaba nimanka intay arkeen iska soo diray isa soo dhaafiyey wallahi niman la yaab leh aamina weyu ku yihi cali oo ag fadhiyey baa erey ku yihi oo yihi aminta fa aaminu walow ratacta la ratacu adiga aamin noqday hawlwadeennadaaduna saaday aamin ku noqdeen ado haddaad gacan togleyn lahayd oo laaluush tuuga noqon lahayd tuugooda laaluush cuna ay noqon lahaayeen haddaba waxaa la yihi hoos oo laaluush laga cunay haddaad aragto aabbaha koray ka socotaa balaayadu saa darteed naga hadda wadankan wadankani madax iyo minjacaba fooseelo beeca soomaho imisaad isiina wasiir haddaan utagta imisaad isiin wey madaxweyne haddaan utagta danle imisaad isiin wey cambooliska waa garti marka ka maxawarayaa kan isagaa barbushaar ku filan qaadani nimankii wadanka aliqayba markaa utagta imisaad isiin kule walaw ratacta la ratacu kan hoose wuxuu cabsadaa markaan kaka koreeya laadushka cuni haddii saka ka horreey laaluushka uu cuno kanna waa inuu adee isaga wuxuu ku qasban yahay qof walba isima dhihi karee kan ka hooseeya inuu dirsado kaana ninka kasii hooseeya uu dirsado markaas siladu kor bay ka socotaa ninkii wadaadka imaamkay tukanayeen rukuucadherxiniyaha intu qabtay oo wadaadkii taahay waxbaha taahintan iyo meesha u dambaysa lashaystaa ka taahin guyi marka baalka laaluushkatan iyo meesha udambaysa lashaystaa wey saa darteed liisticmaali muxaramin waxaasoo dhan baa soo gelaya makruuhin ama isticmaal karaahiyo oo laga fiican yahay haddii caruuriya wax loo xiray iyo wixii lamid aha wey aw lilqinyati kayd baa loo dhiganayaa waxaan loomaba dhiganin labadaa mide maalinay abaar iyo bala dhacday baabad intaad santuuq ka furatay bangiga oo khaarad aada kiraysatay baad dahabkii gashatood ku guratay laguma xareeboodo haddii maalin xoolahan inad dhaafaan bal hanti raasamaao meel inoo taalla ha noqdaan kayd baa la gashaday waxyaala zakada waa laga bixinaya <coughs> ala waxa la noqoto muuqaalkiisu wixii la xidhan jira lagu xarawan jiray inta haddii zakada laga bixiyey fain kaana alxuliyu hadduu yahay waxaa la isku qurxinayo mucadad mid loo diyaariyey listicmaali mubaaxin isticmaal banaan falaa zakaata fiihi zaka laguma laha walihaada fuqahadeenu waxay qabaan gabdhaheenu dahabka ay qabaan inaan zaka lagu lahayn waxay u daliishadeen xadiid jaabir laga wariyo daara qutni iyo soo saareeno nabigaa yili ay leeyihiin laa zakaata fi lxuliy waxyaabahan la isku qurxiyo zaka laguma laha xadiidkusa ma asixin xadiidaa daciif waa wey masaladan waa masale culimadu isku qabteen wasaxiixu gabdhuhu dahabkay qabaan zakaa waajib ku ah nasa calaa dalika nabiyu sala allahu alay sl nabiga caddeeyey laba xadiid aan soo qaadana asmaa binti yaziid radi allahu canha ardaha waxay leedahay nabigaan usoo galay nabiga waxay leedahay markaan usoo galay habaryartay baa ila socotay labada iyadoo jijimo dahabaan qabnay bay ti aniga habaryartay oo jijimo dahaba qabna ayaa nabiga usoo galnay bay tiri sala allahu calayhi wasalam markaasuu nabigu wuxuu nagu yihi atuctiyaani zakaata dahabkan aada qabtaan zaka ma ka bixinaysaan waxaa nabigay dhaheen laa ya rasuul allah maya zaka ka bixin mayno markaasu wuxuu yihi ama takhaafaani an yusawirakum allahu siwaarayni min naarin laba jijimoodoo naara ilaahay idin xira ka baqi maysaan miya addiyaa zakaata ka bixiya zakaad saasuna u imaamu axmed iyo ayrkii baa wariyey waxaa xoogeynaya xadiidka imaamu axmed iyo abu daawud ay wariyeen camr bn shacayb can abihi can jadi uu ka wariyey nabi ala sl haween wuxuu usoo gashay buu yihi gabadheedii la socoto gabadha gacanteedana laba jijima ugu jiray oo adag oo dahaba markaasuu nabigu uhi atuctiini tuctiina zakaata haadihi tan sakaba ka bixinaysaa markaase waxay tihi maya <clears throat> markaasu wuxuu yihi ayasuruki an yusawiraki llahu siwaarayn bihimaa ywma alqiyaamati siwaarayni min naar labadan bedelkooda ma ku farxinay ilaahay laba jijimood oo naar inuu ku xiro markaase waxay tihi intay iska soo saartay bay soo tuurtay tihi meeshaad rabtaa dabaad uge haddayba tan naar sabab igu noqon karto adigu meeshaad rabta ge ilaahi iyo rasuulkiisa baan ku wareejiyey xilkooda nabigu waa ka qaaday sal allahu alayh wasalam xadiis xasana wey haddiiba nabigu ereyga saa u cadeeyo u qeexay warkaasi waa carab ba hore yidhah jaa jaa nahrullahi batala nahru macqili webigii alla hadduu yimaado webigii hebel biyaha laga barbaryayey markay roob yimaadee biyuhu soo fatahaan ceelka iga waraan miyay jirtaan ninkii ceelka laga baryayey markay raxmadda ilaahay timaado hal orun baa laga daliil wadaadka iyo culimmada ijtihaadkooda sida loogu loo tixgelinayo markii aayad iyo xadiid yimaadaan iyagun baa la raaci wadaadka baa laga daliil culimadana saasay dardaameen raxmat ullahi calayhim jamiica intaa waa zakaatu dahabi walfidati waxaan ka dheerayn oo lamida ah baabun baabu zakaati alcaruudi ganacsiga zakadiisiibuu baabu yahay badeecadda baa caruud la yidhaahdaa alcaruudu waa badeecadan la gadgadinayo wey ee marna aada sii gadayso marna aada soo gadayso ama xoolo nool ha noqdaan ama lacag ha noqdaan ama badeecad kaloo dhan iyo cuntiya waxay dooni noqoto ha noqdaan ama qulal ha noqdaan wax kasta oo laga ganacsado oo la sii iibiyo oo lasoo iibiyo oo la gadgadiyo oo beec iyo shiraa isbedbedelo gala baa waxaa la yihahdaa caruudu tijaara badeecadda ganacsiga idaa malaka hadduu milkiyo cardan badeecad laga ganacsanayo xawlan sanad buu gacanta ku hayay wa kaana qiimatuhu qiimihiisuna wuxuu noqday fii aakhiri lxawli sanadka dhammaadkiisii nisaaban wax zaka gooyuu noqday lazimathu zakaatuhu zakadiisaa ku waajibaysa wahiya zakaduna rubc lcushri toban meelood meel rubaceed weeye two pointy five ka soo marnay lacagtaa wey bisharayni laba shardi bay zakadaa ku waajibtaa an yatamalakahu waa inuu ku mulkiyo bimucaawadati wax kala bedelasho beec iyo shiro ay kusoo gasho wa an yawiya waa inuu niyoodo xaala tamaluki markuu milkinayay soo gelaysay atijaarata ganacsiu nin niyooda wey maxaa baxay falow malaka hadduu milkiye beertin dhaxal aw hibatin siisna lagu siiyey aw baycin beec buu ku milkiyey walam yamwi tijaarata ganacsina ugama jeedo falaa zakaata zaka laguma laha halkan laba mas'alo horuu kugu baraarujiyey masalada koowaad markii ganacsiya badeecadiya beecshirada zakadeeda la yihaahdo xilligaad bilowday buu sanadku kaaga bilowdaa xoolahaagu inay qadar nisaab gaadhaanna shardi maaha bilowda sanadka laakiin waxaa shardi ah nisaab inay gaadhaan dhamaadka sanadka xilliga zakada la bixinayo haddaba xawlkoodu waxay waxaa kaloo dhan kala duwan yihiinan soo marnay xoolihiiy lacagtii kale kuwa kale sanadku markuu bilaabanayo waa markay nisaabkay gaadhaan kanna sanadkeedu wuxuu bilowdaa markaad ganacsiga bilowdo goortaad dukaanka furato baad kow dhihi taariikhda sanad markuu dhammaado baad xisaabi hadduuna nisaab gaarinna sanadkaa waa xidhmay zaka laguma laha maalinkaasa haddana kow lagaaga dhi haddaad ganacsiga ku jirto sanad markuu dhamaadaan la fiirin xoolaha u nisaab madhayihiin ha haddii la yidhaahdo qadarka zakada lagu lahaa waad ka bixin halka xoolihii noolaa iyo lacagtii aada nisaabka markay gaadha kadib sanadka bilaabi tani markaad ganacsiga bilowdo buu nisaabku bilaaban aakharulxawlka nisaabka waa isku shari waa isaga mid walidaalika wuxuu ku yihi wakana wakana qiimatuhu fi aakiri lxawli sanadkii wareegay aakirkiisa awalkiisa laguma dhihin nisaaban ay gaarta laikimiyo zakaato qadarka waajibay waa rubcu lcushri waana tii aan soo maro lacagtii un baa loo bedeli lacagtii wixii ka waajibi jiray baa ka waajibi labaatankii diinaar cusurkeedu wuxuu ahaa laba dinaar labada dinaar rubucooduna waa waa nus nuskii baa ka waajibi wey hadday d labaatan dinaar gaarto hadday daraahin noqon lahaydna labada boqol cushurkoodu waa labaatan labaatanka rubucooduna waa shan rubuc cushri khamsata daraahima fi kuli maatay dirhaminti nafsu natiija buu kuu keenay sida uu ereyga kuugu dhigaba labada shardi waxaan waa inuu kugu soo galay iibsi iyo wax kala gadasho haddii iska siisma iyo dhaxal ay tahay sake laguma laha marda labaadi markaad soo gadanayso waxna isticmaal baa loo gataa iyo haysasho waxna badeecad iyo gadgadin iyo kasii faaid baa loo gataa wixii haysasho iyo isticmaal iyo loo gatay isaga baabu zakaad ma galo laakiin wixii badeecad ka dhig gadgadi walow muddo la sug baa rajide kaasaa sanadku u bilaabanayaa fain ishtaraahu hadduu gata binisaabin kaamilin nisaab dhamaystiran oo min anaqdayni lacagaa <clears throat> badeecaddan markaad gelaysay haddii aada lacag gelisay nisaab dhan banaa xawlahu sanadkiisa wuxuu ku dhigi wareegayay calaa xawli naqdi lacagti usoo wareegayay lacag nisaab dhan baad haysatay sanad dhexdii bay maraysay badeecad iyo dukaan baad ku furatay intaad bankiga iska tiirlay kasoo saartay ama xawaaladii ay kuugu jirtay iyo accounka ay kuu jilla aada ka soo saartay baad dukaan ku furatay ama badeecad baad gelisay sanadku goormuu u bilaaban kii un baa socda markii waktigiisii la gaaro bil xataa hadday ka laaban tahay waad kaga zaka bixin banaa xawlahu calaa xawli naqdi lacagta sanadkeedi wain ishtaraahu hadduu kusoo gatay markii horeba bikayri daalika lacag kuma soo gadan ee wax kalaad kusoo gadatay guri aan lahayd iyo gaari aan lahayd iyo dhar aan alaab dhul aan lahayd iyo baad badeecad ku garatay bareecaddii aad ku gadatay baad badeecad badeecad weydaarsatay ee lacag kubaada gadan fa xawluhu sanadkiisu yuxsabu waxaa laga bilaabi min ashiraai markaad iibsatay baa laga bilaabi ama nisaab ha dhanaato ama yaanay dhanaan intii horun buu sharxayaa wayuqawimu wuu qiimaynayaa maal tijaarati xoolaha la ganacsiga lacagta xoolaha ganacsiga aakhir alxawli sanadka dabayaaqadiisa bima ishtaraahu bihi wuxuu ku gatay in ishtaraahu binaqdin hadduu kusoo gatay walow biduuni nisaaiba ha ahaatee wixii aad kusoo gadatay baad aakhirulxawlka ku qiimeyn ereygani waa erey rag badan ku dabagadoobay wey mas'aladan wadaado badan baa inta la weydiiyo badeecadda sanadka aakhirkiisa qiimahay kugu soo gashay baad ku qiimeyn bay u fahmeen waana khalad lacaguhu way fara badan yihiin shirin baa jira soomaaliya dolar baa jira shilin kenya jira lacag yugaan baa jirta lacagu way fala badan yihiin noocyadooda waxaa lagu leeyahay jinsiga waxaad wax ku qiimeyn aakhirku waa jinsigii aad kusoo gadatay lacagta aad kusoo gadatay dolar hadday ahayd dolar baad ku qiimeyn hadday shilin ahaydna shilin baad ku qiimayn walidaalika fuqahadu waxay kuleeyihiin in kaana dirhaman fabidirhamin wain kaana dinaaran fabidinaarin halka waxaa looga jeedaa hadda bima shtaraahu bihi jinsiga xoolihii aad ku galatay baad ku qiimayn weeye sicirka qadarka joogaan maa wax laga hadlay saas darteed wuxuu yihi bima shtaraahu bihi lacagtii uu kusoo gatay jinsigeeda id ishtaraahu binaqdin lacag hadduu kusoo gatay hadaad lacag kusoo gadatay lacagtaad kusoo gadatay jinsigeedaad ku qiimay walow biduuni nisaabin nisaab bayaneen dhammaanine fain ishtaraahu hadduu kusoo gatay bigayri naqdin lacag kumaada gadanine badeecaad weydaarsatay qawamahu wuxuu ku qiimeyn binaqdi lbaladi wadankaa lacag joogta lacagtiisa hadda jinsiga taqwiimkaa lacagta laga hadlayso mare badeecad baad soo dhaasatay waxaa laga hadlaya qiimaha ay joogta kugu soo gashay maaha hadday badeecad badeecad lagu gatay ahayd lacagta wadankaad ku qiimay haddii adugu lacag aad kusoo gadatayna lacagtii aad kusoo gadatay baad qiimihii dib ugu noqon saas darteed waxaa halkan laga jawaabayaa su-aal markaan qiimeynaya ma dirham baan ku qiimeeyaa ma dinaar baan ku qiimeeyaa ma waxaan ku qiimeeyaa shilin ma dollar baan ku qiimeeyaa ma geli baan ku qiimeeya ma yuuraan ku qiimeeya ma riyaal baan ku qiimeeya lacagta aan qiimaha ku salaynayaay maxay tahay waxaa lagu yidhi waa tii aada kusoo gadatay lacagtii jinsigeeda aada ku gadatay ba wax lagu qiimeeya haddaana lacag kusoo gadan on badeecad iyo waxyaabo kala dhaafsadayna lacagta wadankaa aada joogtaa ku qiimeyn fa idaa balada nisaaban hadduu gaaro zakaahu waa ka zakay wailaa falaa nisaab haddayna gaarinna ka zakayn mayse halka waxaa kaloo calaamad kaaga muuqata in istaraahu binaqdin walow biduuni nisaabi nisaab haddayna dhanaynba haddii qiimaha maalinkii kusoo gadaynu la yihaahdo qiimihiina una nisaab dhanayn wax la qiimeeyaba uma baahna waayo nisaabba ma dhanaan doonto waayo alaabtan intaas shan iyo toban dinaar bay udhigmaysay lacagtu lixdan garaam oo dahaba lacag goysay ahayd lacagtii sanadkii intaa waad gadgadiday waad gaday waad celisay waad gaday markii hore lacagtaa wax kusoo gaday hadii la yihahdo ku qiimeen nisaabba ma dhanayn qiimaha muqdaar hadii laga hadlay iyo sicir de maba dhanayn haddana dhanaan mayso weligeed ee jinsiga lacagta wey wadaadada qaarkood baa qadarka u qaatay markaasay ganacsatadii waxay ku yidhaahdeen maalinkaad soo gelaysay qiimuhu kugu joogay iyo rasiidkii baa ku qiimeen adaa atar ama masaakintu dulmi ku noqdaa ama ninka maal kale bay dulmi ku noqotaa waayo badeecaddu korna way ukacdaa hoosna way dhacdaa hadday hoos u dhacdana waxaa madluuma qofka maal kale oo waxa maanta loogu qiimeynaya kunka shilin ee uu kusoo gatay haddana suuqa sideeda boqol ka jooga laba boqoloo maal hantiba u ahayn buu kaja ka bixinaya hadduu wixii kunka shilin uu kusoo gatay kun iyo shan boqol joogo kun ku qiimeeyana lacag xoolo shan boqoloo uleusan zake ka bixinaynino masaakiinta xaqa ayaa meeshaa ku dulman xoolahaada iyo hantidaada marka la xisaabtamayo waxa aad leedahay wey ma aha waagaad alaabta soo gelaysay waxaad lahayd ma aha kor iyo hoos midkay u dhacdaba kor iyo hoos baa lala aadayaa xataa yahu wailaa falaa haddii kale samaya xataa yaxuula calayhi ilaahi uga soo wareega xawlan sanad kale fa yuqawamu taaniyan mar labaad baa la qiimayn in misuu joogaa weeye taqwiim in misuu gadmaa in misuu maanta gooyaa wey laakiin haddii ay tahay intaad kusoo gaday qiimayn bama baahada lacagtaad kusoo gaday baa taqaanaa ma korodho laakiinna waxaan rabnaa markaan ganacsanayno sidii zakaatulfitrigaan rabnaa zakaatulfitriga wuxuu rabaa inuu raashin qaali oo fiicanna cuno gelaydii iyo digirtana masaakiinta zakaatulfitri usiiyo rabaa wuxuu rabaa inuu ganacsado faaiido xoolihii salmaantaradka dhexdiisii bay boqol jeer waxaan gado isbedeleen wa dolar baa ku gaday kan shil baa ku gaday kan dolar baa kugaday kan yura kugaday way sodadbedeleen qiimahay ku joogteen wuxuu rabaa inuu miskiinka ku zaka isagana qiimo ka badan ku gato intaa dhexda ah fa bixisaabihi in meesha uu ka saaro marka taasa yeelina ka daaye mar badaad zaka bixinayso si fiican oo nadiifa ah loo bixiyaa fa haakada sidaa unbay haakada sidaa unbay ku socon walaa yushtarau hari maaha kownuhu inuu yahay nisaaban mid nisaab gaaray zakaatu curuud tijaara nisaab inay dan tahay shardi maaha ilaa fii aakhiri xawli sanadka dabayaaqadiisa faqad keliya maahane inta sanadka bilowgiisa dhexdeeda nisaab gaaray shardi maaha sanadka waad un tirin maku dhamaad baa nisaab laga rabaa si zaka looga bixiyo walow baaca hadduu gado carda tijaarati badeecadii ganacsiga uu haystay fi sanadka dhexdiisa wuxuu ku gaday bicadmi tijaaratin badeecad ganacsi oo kale uu ku wareejiyey aniga waxaan ka ganacsan jiray dhulal sanadka dhexdiisii baan gawaari wareegay dhulalkaygii baa la qiimeeyey gawaari baan ku wada wareegay nimankii gawaarida dhulka ayla wareegeen noocii ganacsigaan badelay badeecad baan badeecad ku gatay ama dhar baan ka shaqaysan jiray raashin baan u bedeshay noocii badeecadaadii haddaad badeecad kale ku bedelato lam yanqaic ilxawlu sanadkii lagu tirinaya goy maayo soo ganacsigii oo ganacsi kale isu bedelay ma aha sanadkii unbaa kuu socda oo dhihi la dhihi maayo oo lixdii biloodee hore iska daayo lixdan bilood ka xisaabo haddana lix bilood kadib aa ka baxo may lixdii bilood way kuu tirsan tahay lixdan kale ku dar markay labayo tobankii dhamaata qiimee wey walow baaca sayrafiyu ninkii sarif la ahaa haddii uu galo annuquuda lacagtii bacdahaa qaarkeed bibacdin qaarka kale fi xor dhexdiisa litijaarati ganacsi dartii inqaaca howlkii waa burayaan fuqahadeedii hore waxay yidhaahdeen kuwa mucaasiriintii iyo warkaa waa diideen waxay yidhaahdeen hadduu ninku sarif la yahay oo lacag lacag ku galo dahab baad haysatay dinaara sanadkii oo dhaan baad daraahim u bedashay sanadkii intii hore tagtay ka kac way yidhahdeen intan cusuun baa kuu bilaaban maxay ku cileeyeen linudratiha waa naadir bay yidhahdeen waxa naadirkaana laa xukma lah wax kasoo qaad malaha waa waktigoodii bay naadir ahayd haddaba naadir ba isa ganacsiyada ugu muhiimsanee ugu waaweyn buu kamid yahay oo ninkan isagaaba weligiiba hal lacag fadhiya saa haddii la yihaahdo ninka sariiblaha weligiiba san uma bilow saaka dolar bu haystaa galabtana shilin bu haystaa subaxiina dolar bu haystaa galabtana shilin bu haystaa subaxii baa waxaa u bilowday galabtii u ka ka buray kii galabtii bilowday subaxii buu goay kii sub saan bay ku jiri sooma meel waxuma fadhiye taa tacliilkii limudratihaa ahaa hadda way ka baxday walow ay aada uga dayriyaan iqtisaadiyiintu ay yidhahdaan waxa dhaqaalaha burburiya sicir bararka keena waa lacagaha laga ganacsanayo lacagtii adaygeeda wax ku qiimo ku yeelan lahayd baa badeecadii sidii dharkii iyo shaatigii iyo raashinkii noqotay iyadii baa la kala gadaya wax walboo badeecad kala gad noqdana aalic naazil buu noqdaa marka suuqa waxaa wareerinaya waa lacagaha la iibinaya intaa ak akriya iqtisaadiyiintu waxyaabahan tadakumka iyo sicir bararka markay ka hadlayaan ilaa xad khilaaf badan kama taagna waxa sicir bararka asaaska dhaliya waa lacagaha laga ganacsado haddana waa ganacsi xalaala haddii shuruuddiisii la ilaaliye shuruudu sarfigii haddii la ilaaliyo walow baaca hadduu gada fi lxawli sanadka dhexdiisiibuu binaqs alaabtaadii baad gaday binaqdin lacag ka hashaha iyo wa ribxin ribxay wa amsakahu ilowha ilaa aakhiri alxawl sanadka dhamaadkiisii laga gaarana lacagtii iyo ribxii buu meel dhigtay zaka asla asalka wuxuu ka zakayn bixawlihi sanadkiisii waribxa ribaxana bixawlihi sanadkiisa gaarka ah wa awalu xawli ribxi ribi xawlkiisa sanadkiisa awalkiisana min xiini nuduudihi markuu soo cadaado wey laa min xayu duhuurihi marka uu soo muuqdo maaha waa laba masalo waan ka hadli doonaa insha allahu taala halkan wuxuu leeyahay xoolaha iyo lacagta way kala duwan yihiin weliba xaaladda ay badeecaddu lacag isu bedasho asalka iyo ribixu isku xawl iyo sanad ma noqdaan asalkana la sanadkiisii baa lagaga zakayn ribxaasina marka uu kusoo galay marka uu kusoo galo baa laga zakiyey hadday badeecaddu badeecadii ahaato asalka iyo ribixu waa isku sanad hadday lacagtu lacagteedii ahaatana asalka iyo ribixu waa isku sanad hadday xoola nool ahaydna asalka iyo ilmuhu dhalay waa isku sanad hadday curuubu tijaara ka wareegto oy lacag isu bedasho faa'iidana soo baxdo faa'iidada iyo inta asalka lafaha ah waa la kala qaadi asalka lafahaana ah sanadkii badeecadda usoo socday baa looga zakay iidada la helayna sanad cusub baa u bilaaban sanadka cusub goor buu ka bilaaban ma marka faa'iidadu soo baxdo ise markay soo caddaato so laba ma kala ah. faaidadu marna way soo baxdaa marna way soo caddaataa ayb alaabta waynu gabnay qiimaana la naga siiyey lacagtiina weli maynaan helin faydadu way soo baxday marka soo caddaan markay soo caddaatay gacanteeda soo gaartana way soo caddaatay shirka baynu ahayn waynu xisaabtanay markaynu xisaabtanay xoolahii iyo asadka aan leenahay iyo faa'iidada waxbaa inoo soo baxay waxaa laga yaabaa xoolahana nin baa lahaa xoogana nin buu lahaa mubaarabiya wax lamid ahayd ama qardo faa-iida qaybuu ahaa markii wixii la qiimeeyey faa-iidaa soo baxday wixii in la gado oo markaa la caddeeyay u baahan tahay faa-iidada duhuurkeedu waa markay muuqato waxa faa-iido la heli karo nuduudihaana waa markay soo caddaatay soo gacan gasho sababtoo ah xilliga ay faaiidadu muuqato iyo gacan soo galkeedu inta udhaxaysa waxbaa dhici kara waxbaa dhici kara xolii musiibaa ku dhici karta faa'iidadii la filayay baa hoos u dhici karta qiimo barar baa dhici karo wax yaroo isbedelay baa kor qiimu iyo faa'iidadu ukici kartaa wuxuu ilaah uu soo cadaado waa qiyaas iyo taqdiir wey qiyaas iyo taqdiirna wax laguma bixiyo walidaalika mas'aladu maxay culimadu isku hayaan masala khilaafiya culimadu waxay isku hayaan xoolaha iyo xaqa ma markuu soo muuqdaad leedahay mise markuu soo cadaabaad leedahay masalada inaga aad ba inoo taabanaysa hadda suuqyada ganacsigeena waa masale aad inoo taabanaysa sida inoo taabanaysa tusaala idinka siiya marka sharikaduhu qof baa xoolo loo dhiibaa xoolaha loo dhiibay faa-iida qayb baa nahay oo qiyaas la kala leeyahay lagu heshiiyaa jira marka wixii la qiimeeyo faa-iidadii way soo muuqataa faa-iidadaas soo muuqatay ma ku tasarufi kartaa qofkii heshiis cusub ma kula geli kartaa adigu ma leedahay oo ma milkiday fuqarahaden waxay ku leeyihin maya xoolihii faa-idaa soo baxday faa faa'iidadii maal la kala lama kala qaadanin qiimayntii xisaab xirkii waraaquhu faa'iidadaa in la helay bay tilmaameen waan sii ambaqaadnay haddana khasaaraa soo baxay faa-iidadii hadaaye la helay aan la kala qaadanin waa faa-iido muuqatay oon caddaanin khasaarahan soo baxay faa-iidadii baa laga goyn war aniga faaiidadb faaiidaan lahaa oo hore waan faaidnay khasaaraha sanadka xabagen haddaad tidhaahdo haddaad qaadan lahayd waxba kaama galeen laakiin maadaama aadan qaadanin faaiida kuusoo cadaato banaan kuu timid maaha waraaqahay faaiide ku ahayd wixii dambe shirkada khasaare ku yimaada way la qabi way la geli marka faa'iidadu markay waraaqa ku qoran tahayna waa duhuuru ribxi markay soo cadaatay gacan gashana waa nuduudu ribxi soo caddaaday iyo way soo muuqatayo faa'idaa soo baxday iyo faa'iidadii baa soo cadaatay baa sidaa laba ka u kala ah labada arrimood bay uga kala jeedaan xagga arintaa tilmaamayaan kana aan isaga daro oo iska deg deg badane baabu zakaati lmacdini warikaazi macdan ninkii hela iyo ninkii bakaar hela sakaday bixin lahaayeen wey macdinka waxaa loo jeedaa beer baan lahayd goof baan lahayd ama dhul banaanoo cidloo ninaba lahayn baa tagtay adou waxaad xaaqaya unbaa dahab iyo dheesebarka iyo qalin ka duldhacday ila dhulkaa laga qodaayo meeshii baaba oodatayoo beer bayba kuu noqotay dhulkii baad xiratay ama beertii aadan lahayd ba maalinkii dambe adoo wax ka qodanaya unbaa baadhistii kaaga soo baxday meeshan ay dahab ku jiro ilaahay ku beerayba haddaba dahabka iyo fidada ilaahay dhulka ku beeray qofkii hela ee daraq intuu ka duldhaca soo goostaay maxaa laga rabaa bakaartuna waxaa weeye meeshan ilaahay ay ku beeray ma aha ummadihii nagu horreeyey dad baa meeshan wax ku aasay umankiina waa tageen wax leh lama yaqaan beertaadiiyo ceelka iska qodanaysay unbaa dalaq bakaar dahab iyo waxyaalaha ka dul dhacday iyadana maxaa la samayn iyadana xaq baa lagaa rabaa saa darteed macdinna waxaan leenahay waa macaadin meesha ilaahay ku beeray rikaaskuna waa isla macdantii laakiin ummado horaa ku aasay oo abuuray ku abuuranta o ilaahay ku beeray ma aha ida stakraja hadduu la soo baxo min macdinin meel macdan laga qodo fii ardin mubaaxatin dhul banaan oon la kala lahayn aw mamlukatin lahu an isagu leeyahy dhexdii nisaaba dahabin aw fidatin dahab iyo fida nisaabkii zakada wax gaara fii dafcatin hal mar buu kala soo baxay aw dafacaatin ama marar kala duwan bu hal mar buu la baxay ama dhowr jeer buu kala soo baxay marka la daro lam yanqatic xaal unan goyin fiihaa dafacaadkaas can ilcamali inuu ka shaqaynayo bitarkinka tegitaan aw ihmaalin dayacaad fiihi waxaa ku waajiba fi lxaali isla markaaba rubcu lcushri baa ku waajiba walaa tukhraju lamana bixiyo ilaa bacda tasfiyati markii la kala shaandheeyo ee dahabka laga nadiifiye ciidiya wasakda ku taala markaa kadib baa la bixinaya wuxuu ku leey dahab haddaad ka duldhacdo oo dahab kala soo baxdo ama hal mar baad soo goysay ama dhowr jeer baad iska soo dabagoysay bisharti inaadan joojinin shaqada ama adigu waxaad soo saari kartay aadan ihmaalinin iskagaba tagtay amaaad iska dareecado iska yar cajistay maadan ka teginoo weli waa rabtaa laakiin da iskaga cajistay baad muddo iska yardaysay haddayna labadaa midna dhicin markaa aada la soo baxday hadday nisaab gaadaan zakada nisaabkeedii baad markaaba ka bixin sanad shardi maaha taas markaada heshaad bixin qiyaasan cala rikaasi rikaaska soo socdaa looga qiyaasanaya fain tarakaha waxaanad bixin doontaa markay dahabka dabka inta la saaro ciidda iyo qashinka iyo laga daadiyo fain taraka acamala hadduu ka taga bicudrin cudurdaarka safarin safar b baa soo gashos aaday wa islaaxi aalatin wixii lagu qodayey oo kaa jabay iyo hagaajisanaysay wixii lagu qodayay iyo birihii iyo kaa jabay aad soo hagaajisanaysay dayactirkii baad u baahatay xataa meel inaad u aado eh, injineer iyo fundi doonato wakti kugu qaadatay uma wixii xilligaa kadib iyo kahor lasoo saaray waa la isku darayaa wain wajada hadduu helo fii ardi ayri dad cid kala dhul ay leedahay haddaad ka dhaxeshana fahuwa lisaaxiiba nin dhulka ale baa maclantaada la soo baxday iskale adna nin burcadoo dhacayaa tahay halkaa waxaad ka garatay wadankan intuu yimaado wacdan macdan wadan kale leeyahay lasoo bixitaankeedu inay sharci darro tahay halkaa fuqahadina waad ka garatay sida ashkaas loogu kala leeyahay baa umana dhulka loogu kala yeelan karaa wain wajada hadduu helo irkaadan bakaar oo min dafiin iljaahiliyati jaahiliyadii hore waxay aasaan ummadihii hore lamana yaqaano wahuwa nisaabu dahabin aw buu dhan yahay fii ardi mawaatin dhul cidlo oon cidi lahayn fa fiihi lkhumusu shan meelood meel boqol kiiba labaatan baad fi markaaba bixin taa nabigaa sheegay alay sla u wafi rikaazi lkhumusu boqol kiiba labaatan baad bixin ay xoolaadan ku dhiboonin oo dhib badan aada u marin adiguna aadan soo tabcin wey halkaa mareed heshay baa wax ka bixin masalada rikaasku masale namaadij furuucay hadda leedahay oo looga qiyaastaa bakaarta la helay xoolo aadan adigu shaqaysan oo zaka nisaab gaaray oo si laba filaan iyo baktiyaan nasiib kugu soo galay wey maalinkii dambe unbaa masaj laguu soo diray safaricom dadkay tartansiinaysay lacag baad ku guulaysatay baa lagu yihi ama tartanna maadan gelin meelana maadan aadin ilahay mar hadduu kuu keeno min gayri ishraafi nafsin adoon dayday daydayin fakudu iska qaado wey wama ataaka min hada lmaali min gayri ishraafi nafsin wey laakiin culimadeena qaar waxay yidhaahdeen mas'aladaasi waxay shabahdaa rikaaskii bay shabahdaa saas darteed fa lkhumusu baan dhahaynaa boqol kiiba labaatan masaakiinta iyo meelihiisa kada bixi boqol kiiba sideetanna adugu qaado waxaa lamida tansafaricom oo kaleetiyo lacagaha kaaga soo baxeen la yihaahdo lotariga adugu laakiin aadan formna buuxinin waxba maadan buuxinin kaarna maadan xoqanin lacagna maadan bixinin mararka qaarkood loteriyada waxaa lagu helaa sharikadaha diyaaradaha ay ka qaataan magacyada waa dhici kartaa inay ajansiye ay la macaamilaan dadkii ugu badnaa ee wax ka gatay ay ka qaataan way dhici kartaa siyaabo kala duwan bay marmar dhacdaa taa haddii lagu yihaahdo yuwin lacag baad ku guulaysatee lagu yihaahdo oy run tahay aada oy run tahay yaan laydin dhicin mid beenaa jirtay taas rikaaskay culamada qaar ilxaaqiyeen bilmunaasaba hal arrin idin sheego niman baa waraaqa idin soo dira lacag baad ku guulaysatay aadan weligaaba mararka qaarkeed maqal baa lagu soo qori magacaagii iyo cinwaankaagii iyo telefoonkaagii baa ku qoran warqadda meela ah yurub iyo faransiis iyo spain iyaa badana laga soo diraa dabadaa spain iyo faransiis baa ugu badan waxaa lagu leeyahay si ay saa u noqoto lacagta lagugu soo diro magacaaga aidigaaga koobigiisa soo dir iyo account numberkaagi lagugu soo shubi lahaa markaad dirto account intii ku jirtaa lagala baxaa waxaa jira niman mafia ah oo wadamada spain iyo faransiiska iyo maraykanka iyo cayreeyey baa jira oo asalkoodu ghana iyo nigeria u badan waraaqaha saas hadda idin yimaadaan akawnadiina ha bixinina zikra waa idinkala bixi waxa meesha idinku jira haddii aad arrintaa rabtaan inaad ogaataan xaqiijisaan safaaradda ugu dhaway spain taga warqadahana geey ama wadanka ciwaankooda u yahay waxay idin siin doonaan websiteyo badan oo internetka ku jira oo dad sidaa loo wada dhacay cabashadoodii iyo calaacalkoodii iyo digniin dawladuhu ay ka digayaan waxan maafiyadan dadka sidaa u dhacaysa laga digayo intaa nairobi joogay qolaa warsaasa loo soo diray markaa gaxga kuwan kuwii maafiyada ahaa ayaan lagu dhicin waxawey guri baa galoo lacag badan bay ahaayeen ahayd toban milyan oo yuuray ahayd maalinka dambu isagoo ordayay yimid wuxuu ni waxay udhacay dabata maxaa ugu dhacay meesha intaan akoonkaygi dira akoonkayga lagala baxay kadaasoo kuma dhiman dad badan dhaceen baan horay u aragnay nimankani kadaasoo kuma dhihin waxaa hadda sidii inaga inugu badan laakin taana waa badnee mbesa lacag baan kuu soo diray number caadi a kuu soo diri waxaa lagu soo qoriya mbesa lacagtaasaan kuu soo diray telefoon baa lagaa soo dabadiri waxaa lagu leeya lacagtaas tagasoo kaa khaldantay isoo dir lacagna ma jirta de lagu soo diray sheko beena wey oo la isku dhaco hadda soo taa arta maan malanaya eegta balan siday kugu jira haddaan waxba kugu jirin markaa waa arkaysa wax kuu soo galay oo malaha haddaad numberka ufiirsataana mbesadana cinwaanka kuusoo qornay waa mbesa keliya kuwana number baa kuusoo qormaya mbesada waa qoraal gudaha aasana durba dareemi kartaan maafiyadaasoo kaleetaa fara badan iyo kuwa kuusoo qoroo la yihahdo aniga maanta baa message waxaa iga soo dhacay zaif congo wuxuu ku leeyahay lacag baad ku guulaysatay waxa iyo waxaa telefoonkaa la soo hadal de u aqaana hore aan isaga sii tiray masiidi la gelay marka maafiyada saas dhc hadday bil runa timaado wafi rikaabi khumusu raaci wain wajadahu hadduu helo fii milkin dhul qof kala leeyahay fa huwa uu bakaartu helay lisaaxibi milki dhulka ninkii lahaabaa iska yeelanaya aw fii masjidin ama masaajid baad ka dhaxishay boorsa lacagahoo xidhan baad daf ka siisay aw fii shaaricin ama jidkiiyo dariiqaad ka dhaxishay masaajid boorsa lacag habdheh waa iska keenini masaajid baa laqu baad ha la hagaajiyaa layihi oo meesha markii la qodayba ama ceelkii masaajka loo qodayey ama musqulihii iyo basementigii loo qodayey baa loogu tegay bakaar fadhida aw fi shaaric jidkii aan hagaajinaynay baalkii baldoostaha ee aan gelina ama qodayey unbaaba bahal dahabi iyo xoola ka soo saaray aw kaana wuxuu ahaaday min dafiini islaami muslimiintu magac muslim iyo astaamo muslim baa ka muuqda xoolahan fa huwa luqaatun baadi la helay wy xoolahaas baadi la helay waayo baadidasii dariiqii la marin jiriy yaboohinta baa yaboohin halkaasa ku dayacaa wallahu alam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk